intaana darsiga bilaabin laba arrimood oo midna darsigeennii xalay ku saabsan yahay midna waktiga darsiga uu ku saabsan yahay baan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo midda darsiga ku saabsanayd waxaa weeye markaan aan ka soo hadlaynay usrada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ru'yadii la tusay waxaan u jeedaa cabdulmualib oo zamzamka inuu qodo ahayd yaan meeshaas waxaan u akhriyey waqad tasharafa bixafri bi'ri zamzama bacda an kaana qad dasahaa baan u akhriyey dasahaa waa darasahaa waay marka darasahaana yani uu tirtiray waay yani akfa aarahaa wamaxa aarahaa raadkeedii zamzamkii raadkiisa uu tirtiray weyaan taa markaan ka gudbo xagga ee walaalaha ardayda qaar ka mid ah oo darsiga ku taxan maadaama aan idhi afar cashaan akhrinaynaa oo ilaa talaadadaan wadaynaa ayaa waxay soo jeediyeen inay talaadada duruus kale ku taxan yihiin sidaa darteed in saddex casha laga dhigo bay codsadeen markaasaan anna waxaan ku idhi maadaama aan sheegay waxaan u bandhigayaa darsiga dadka nala dhegaysto kale haddii laydinku waafaqo ahlan wa sahlan haddii laydinku waafaqi waayena hadday idinka bataan dadkaas baan maaragtay arrintooda tixgelinaynaa marka codsiga walaalahaas maxaan ka yeelnaa aniga afartii habeenaa ii taagan weliba qaar ardayda ka mida ah waxay leeyiin in laga badsho shan laga dhigo bay sheeganayaan laakiin aniga afartaasaan idhi marka ma afartiiaan ku wadnaa mise walaalaha waa u tanaasulnaa saddexaan ka dhignaa saddexdaan ka dhignaa soo maha bas waa jazaakum allah khayran marka caawu ku egyahay wey baarak allahu fiikum bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala almusanif raximah llahu baqaau nabiyi sala allahu calayh waali wasalama fii bani sacdin bacda aradaaca waxaan ku soo jirnay nebiga calayhi salaatu wasalaam nuugmadii iyo nuujintii ay xaliima sacdiya ay nuujinaysay baan ku soo jirnay waxaana soo aragnay barakaad fara badan inuu ilaahay ka siiyey subxaanahu wa tacaala nuujinta ay nebiga nuujisay iyada iyo ahalkeediiba iyadii oo aan caano lahayn oo caano yeelatay naaskeedii caano yeeshay hashoodii oo caano yeelatay xoolahoodii arigoodiioo dadka ay la degan yihiinna abaar ay joogaan ayaguna maalinkiiba ilaahay uu daaq soo siiyo waxaana soo aragnay in laba sano halkaa ay nebiga ugu dhammaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu nebigu xoogaystay oo laba jir ou noqday inay xaliimo ka goysa naaskii arrintaas baan marka weli kusii dhex jirnaa cunwaanka marka musanifka wuxuu u dhigay baqaa'u nabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nebiga baaqi noqoshadiisii calayhi salaatu wasalaam fii bani sacdin qabiiladaa bani sacd la yidhaahda dhexdeeda oo ku baaqi noqdo oo ku haro bacda aradaaca nuugmadii labada sanaa markay u dhammaatay dabadeed inuu halkaa ku nagaaday oo uu ku haray nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan cunwaankaasuu shiikhu u dhigay wey wuxuu leeyahay shiikhu wa kaanat xaliimatu xaliima sacdiya waxay ahayd ta'tii binnabiyi sala allahu calayh waaalih wasalam nebiga ayay la imaan jirtay ilaa ummihi hooyadiibay u keeni jirtay wa usratihi qoyskiisabay u keeni jirtay kulla sittati ashhurin lix bilood kasta kulligeed markay lix bilood nebiga baadiye ku hayso waa ay keeni jirtay lixdaa markay dhammaato ahalkiisay u soo celin jirtay iyo hooyadii uma tarjicu markaasay la laaban jirtay waa muddadii labada sano hore ay haysay weeye uma tarjicu bihi nebigay la laaban jirtay calayhi salaatu wasalaam ilaa baadiyatiha baadiyaheedii bay kula noqon jirtay oo fii bani sacdin reer bani sacad dhexdooda ah markay lixdii biloodba mar u keento oo waalidkii ay arkaan dabadeeto way la laaban jirtay halkaas ayay la aadi jirtay baadiyaheedii falama iktamalat markii ay dhammaystirmatay muddatu radaaca nuugmadii wakhtigeedii oo labadii sano ah wa fatamathu naaskana ay ka goyday oy ka goysay oo nuugmadii ay ka joojisay ilaa waataan soo ka soo hadalnay nuugmada midda ugu tiro badan ugu kaamilnimada badan waa laba sano weeye labadii sano markay u dhammaato naaskii laga gooyey wa jaa'at bihi ay la timid nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa ummihi hooyadii ay ula timid ayay xarasat calaa baqaa'ihi sala allahu calayhi waali wasalam cindaha labadii sano markay u dhammaatay oo hooyadii ay u keentay bay xarasad ku dadaashay xaliima sacdiya calaa baqaa'ihi sala allahu calayhi waali wasalam nebigu inuu baaqi noqdo ou la joogo cindahaa ayada agteeda ayay ku dadaashay yacni waxay jeclaatay inay yacni iska haysato labadii sano kadib oo nuugmadii ay u dhammaatay isagoo ayada uu la joogo ayay jeclaatay wey taasay ku dadaashay sababta ay umaarata u doonayso nuugmada markay dhammaatay dabadeed in loo celiyaahi wuxuu leeyahay limaa ra'at wixii ay aragtay darteed oo min albarakati waalkhayri barakadii iyo khayrkii faraha badnaayo ay hesha daraaddeed bay arrintaas ula jeclaata weeye markaasay fatalabat waxay doontay min ummi nnabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nebiga hooyadii ayay waxay ka talabtay oy ka doontay yacni ka codsatay weeye an tatrukahu inay nebiga ka tagto cindahaa xaliimo agteeda inay uga tagto xataa yakluda ilaa uu ka xoogaysto oo nin xoogle uu ka noqdo inay baadiye ku soo haysato ayay jeclaatay arrintaasay hooyo ka talabtay ay ka doontay weeyaan maxaa yeeley weli waxay ku cillaysay fa innahaa ayadu xaliima takhaafu calayhi nebiga ayay u baqaysaa waxay uga baqaysaa wabaa'a maka maka cudurkeeda cudurrada ay leedahay bay kaga baqi marka baadiyahaas inay kusoo hayso ilaa uu nin maaragtay xoogle uu ka noqdo iyay ka talabtay hooyadeed oo aamina bay ka talabtay weeyaan faradiyat ummuhu sala allahu calayh waali wasalama bidalika faradiyat way raadi noqotay ummuhu nabiga hooyadii sala allahu calayh waali wasalam bidaalika arrinkaa raadi bay ka noqoto waa aqbashay la laaba bay tiri baadiyahaadi ku hayso wiilka ilaa uu kasoo xoogaysto weeyaan wa bihi xaliimatu ilaa baytiha nebiga ayay la laabatay warajacat bihi nebiga waxaa la laabatay xaliimatu xaliimo baa la laabatay ilaa beytihaa gurigeedii oo baadiyihii fii bani sacd ayay ula noqotay mustabshiratan iyadoo bishaaraysanayso masruuratan ee faraxsan ayay la laabatay weeyaan wa baqiya nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaamna wuu baaqi noqday cindahaa xaliima sacdiya agteeda ayuu ku baaqi noqday bacda daalika labadaa sano nuugmadii ay u dhammaatay dabadeed yacni markaan dambool la soo siiyey gadaasheeda waxay ku baaq wuxuu ku baaqi noqday naxwa sanatayni laba sano oo kale wax u dhigmo oo la mid ah oo kale ayuu soo joogay weeyaan macnaheedu waxa weeye agteedii afar sano ku gaaray weeye markaa labadii sano laba kaleeta bay haysay oo aan nuugmada ahayn yuu nebigu la joogay calayhi salaatu wasalaam xaliimatu sacdiya uma markaa ka bacdi markay labadaa sano kadib ay u dhammaatay yaa waqacad waxaa dhacday xaadiatun hariiba dhacdo la yaab leh oo axdaat khawfan axdaad ku darrisiisay oo ku keentay khawfan cabsi fii xaliimata wa zawjiha xaliima iyo ninkeedii dhacdo oo la yaab lahoo cabsi ku keentay ayaa dhacday buu leeyahay xataa radda ilaa marka ay u celiyeen xaliime iyo ninkeedii annabiya sala allahu calayhi wasalam ilaa ummi nebigii ay celiyeenoo hooyadii ay u celiyeen arrin la yaab laho hariiba markay arkeen oo nebiga ay u baqeen ayay markaa celiyeen hooyada hooyadii ay u celiyeen weyaan xaadisadaa marka la yaab kale dhacdadaasi maxay ahayd wa tilka alxaadiatu arrintan dhacdada ihi waxaa weeye hiya shaqu sadrihi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa oo la dhambalay la dilaaciyey dilaacintaas ayaa xaaditadii dhacda ahayd weeye wa ilaykum bayaanu daalika wa ilaykum qaata bayaana daalika arrinkaas caddayntiisana waa idiin sheegayaa weeye ilaykum taan waa maaragtay waa min yani maxaa la yidhahdaa ismu ficli lamri baa la yidhahdaa ismu ficil amri waay ilaykum bimacnaa khuduu adoo yiroo kale wey qaata weeyaan bayaana daalika arrintaa caddaynteedii baan idiin sheegi halkaanuu marka noogu sheegay cunwaankan damba wey shaqu sadri nebiga calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa oo la dilaaciyey arrintu ku saabsanayd buu ka warramaya oo markay layaab yacni cabsi ku riday xaliime iyo ninkeedii qaala anas ibnu maalikin radia allaahu canhu anas ibni maalik oo khaadimkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi allaha ka raadi noqdee ina rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle ataahu jibriilu malakul jibriil baa u yimid wa huwa nebiguna calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna yalcabu uu ciyaarayo maca alkhilmaani wiilal asaga da'diisaa uu la ciyaarayo waa markaa afar jir wey fa akhadahu malakuljibriil baa nebiga soo qabtay fasaracahu wuu legdo dhulkou dhigay fashaqa can qalbihi xabadka markuu dilaaciyey buu qalbigiisuu dilaaciyey yacni waxa weeyaan xabadkiisuu dilaaciyey baa loo jeeda markuu xabadkii ka dilaaciyey faistakhraja alqalba qalbigiibuu ka soo saaray waistakhraja minhu qalbigiibuu dhexdiisii wuxuu ka soo saaray xaggiisa calaqatan cad yaroo xinjira oo dhiiga oo fadhiyo calaqada waxaa la yidhahdaa xinjirta dhiigga markuu xinjir noqdo oo fadhiisto baa calaqa la yidhaahdaa ayuu qalbiga ka soo saaray malkuljibriil qalbigii nebiga buu ka baxshay fa qaala markaasaa jibriil wuxuu yidhi haada xadu shayaani minka haadaa midkan aan soo saaray cadkaa yarkaahoo dhiigga ihi wa xadu shayaani shaydaanka nasiibkii oo minka adiga xaggaada ku lahaa oo ku yeelan lahaa baan kaa siibay weeyaan marka nebigeenna shaydaan calayhi salaatu wasalaam marna ma arkaynin nasiibna kuma uusan lahayn uma markaa ka bacdii ayuu ghasalahu malkuljibriil qalbigiibuu dhaqay fii tastin saxan ayuu ku dhaqay weel weyn wa oo min dahabin dahab ka samaysan wuxuuna ku dhaqay bimaa'i zamzama biyihii zamzamka ayuuna ku dhaqay weeyaan markii uu qalbigii sifeeyey uma la'amahu ay dammahu wa jamacahu wuu tolay markaasuu isku keenay oo isku uruuriyey qalbigii sidiisu meeshiisii ayuu dhigay weeyaan uma acaadahu wuxuu qalbigii markuu yani uma waxaan ujeeda uma la'amahu qalbigii ou ka soo saaray intuu dilaaciyey calaqada uu ka soo saaray buu isku culiye isku kulmiyey uu hagaajiyey uma acaadahu markaasu wuxuu ku celiyey fii makaanihi booskiisii oo qalbiga xabadka uu kaga jiray ayuu ku celiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka tastiga waxaa la yidhaahdaa waa weel weyn oo hadda dahab uu ka samaysan yaho yidhi birta iyo laga sameeyo taasaa loo jeedaa la'amahu marka la yidhaahdana wuu noo fasira shiikho damahu wa jamacahu baa la yidhahdaa markaa tidhahda yani lama fulaanun ashaya idaa aslaxahu wa jamacahu wa dama marka hagaajiso ayaa sidaa la yidhaahdaa weeyaan arrintaa marka wiilashii yaryarka ahaayee la joogay markay arkeen nebigu waxa lagu samaynayo wa jaa'a alkhilmaanu wiilashii baa yimid ilaa ummihi hooyadiisba ayay u tageen hooyada waxaa loo jeeda yacnii di'rahu tii nuujinaysay weeye waa xaliimi sacdiya wey wa hiya di'rigu almurdicatu baa la yidhaahdaa murdicada di'ri loo yaqaanaa addi'ru waxaa waye almurdicatu ligayri waladiha ilmaheeda waxaan ahayn haweenta nuujiso ayaa di'riga xagga loo isticmaalaa weeyaan marka waxay u yimaadeen haweentii nuujinayso xalima sacdiye ahayd ayay u yimaadeen wiilashii la ciyaaraya nebiga fa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen inna muxammadan qad qutil maxamed waa la dilay markaase faistaqbaluuhu dadkii yacni waalidkii ayaa marka soo qaabilayoo nebigay soo qaabileenoo soo aadeen xaggiisii markay maqleen moxamed waa la dilay wiilashii ay yidhaahdeen ayaa waalidkii oo xaliima sacdiye iyo dadkii mas-uuliyaddiisii hayay baa waxay soo aadeen nebiga xaggiisay soo aadeen wa huwa isaga oo yacni muntaqicu allawni ay mutaghayiru allawni isagoo midabkiisu uu doorsoomay oo bedelan yahay ayay yimaad ay arkeen weeyaan nebigo maaragtay doorsoon leanna qof qalliin lagu sameeyey jirkiisu waa isbeddelaya isagoo jirkiisu beddelan yahay ayay arkeen midabkiisu uu doorsoomay qaala anasun anas ibnu maalik markuu arrintaa ka hadlayay wuxuu yidhi waqad kuntu araa athara dalika almakhiita fii sadrihi waqad kuntu waxaan ahaa araa mid arko athara dalika almakhiid tolliinkaas nebiga la tolay calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa fii sadrihi xabadkiisaan ka arki jiray raadkeeda raadka tolliinka ayaan ka garan jiray yacni wax weyn oo la dareemaya ma aha laakiin anas maadaama khaadimkii nebiga la joogay uu ahaa waan garan jiray buu leey waa arki jiray buu leeyay marka bani aadamka hadda waagaasii qaliinkan oo qofka inta calooshiisa la dilaaciyo sidii la rabo looga shaqaysto qalbigii inta lasoo bixiyo maaragtay la dhaqo oo lagu celiyo waayii hore wax jiri jiray maaha laakiin hadda annaga waxaa dhici karta dadkii hore inay la yaabaan laakiin maanta lalama yaabi karo maxaa yeele waaragtay qaliinada isbitaalada lagu sameeyo waxaa dhici karta laba maalmood in qof la qalayo ama afar iyo labaatan saac in qof qaliinkiis lagu jiro ouna nool yahay marka taasoo kale wax hariiba ma noqon karto waana aragtaan weeyaan marka waa wax suuragal ah oo baciid ma noqon karo weeyaan arrinta marka qaliinka lagu sameeyena wixii xumaaye qalbigiisa ku jiray ayuu maaragtay shaydaanka oo nasiibka ku yeelan lahaa baa nebiga laga tahiray salawaatu wasalaamu calayh ilaa ummihi alxanuun hooyadiisii naxariista badnayd alxanuun yani waxa weeyaan waa facuula la yidhaahdaa min amhilati lmubaalaqa uu ka mid yahay alcauuf waa la yidhaahdaa ashafiiq waa kaas weeyaan marka alcauufa ay shafiiqa naxariista badnayd wey lanna hooyo mar kastaba xanaan iyo taahid bay leedahay ilmaha ilmaheeda ay maaragtayba mar walbaba shooq iyo hilow iyo jacayl u hayo weeyaan rajaca nabiyu sala allahu calayhi waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu laabtay bacda haadihi alxaadita qalliinkaas xabadkiisa markii lagu sameeyey dhacdadaa dabadeed ayuu wuxuu u laabtay ilaa maka maka ayuu u noqdayo ahalkiisaa loo celiyey maadaama ay u cabsadeen arrintaanna dhibkaa u dhacay way celiyeen intuu ayaga dhexdo agtooda wax dhib weynu ku soo gaari lahaa fa baqiya cinda ummihi nebigu wuxuu joogay oo ku baaqi noqday cinda ummihi hooyadii agteeda wa fii usratihi qoyskiisa dhexdii ayuu ku baaqi noqday naxwa sanatayn yacni laba sano wax u dhigmo wax laba sano wax lamid ah oo kale ayuu ag joogay weeye marka awal afar sano ay ahayd laba sano oo kalea ah hooyadii haysay haddana marka waa lix jir weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam uma saafarad markuu lix gaaray uma saafarad way safartay macahu nebiga la jirkii ummuhu hooyadii baa safartay ila almadiina madiine ayay aado makay kala safartay way wadatay wiilkeedii markaasay madiine la aaday markii ay madiine u safartay yani waxay lee wuxuuna ugu safraysaa xayu qubira waaliduhu wa jaddihi banu cadiyi bni najaar xayu qubira meeshii lagu aasay waaliduhu waalidkii oo cabdullaahi ah aabbihii qabrigeedii meeshii nebiga aabbihii qabrigiisii oo madiine lagu aasan soo marnay darsigeenna hore ku soo marnay ayuu aaday halkaasuu ay hooyo u waday weeyaan iyo wa akhwaalu jaddihi awowgii oo cabdilmutaliba abtiyaashiina meeshii ay deganaayeen ayay u waday oo ahaa banu cadiy bni najaar cabdilmutalib waataan soo sheegnay haashim inuu meeshaas gabadhaas ree bani cadiy marat eh, bani najaar yacani waxaan u jeedaa cadiy bni najaar inuu gabarh ku guursaday gabadhana markaa ay dhashay cabdilmualib oo shayba la ohan jiray baa soo aragnay marka awoowihii abtiyaashiisna meeshii ay deganaayeen ayay la aaday weeyaan wa kaana macaha nabiga yani wa kaana macaha nebiga hooyadii oo aamina ihi waxaa la jiray markay maxamed nebiga wadanaysay qayimuhaa kii madaxda u ahaa sayidkoodii cabdulmualibi cabdulmualib ahaabaa waday qayimka alqayimu waa asayidu baa la yidhahdaa qofka sayidka ah ayaa qayim la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa alladii yasuusu amra raciya qofka dadka maarata maamulkooda hayo ayaa la yidhaahdaa weeyaan qofka waxaa la yidhahdaa maxjuuru calayhiga qofka yacni inuu tasarufka laga xiro qofka maamulo oo kale qayimna waa la yidhaahdaa marka alqayim waxaa loo jeedaa qayimuhaa ninkii mas-uulka ka ahaa oo ilaalinayay oo cabdulmualibi ah waa nebiga awowgii wey maadaama nebiga aabbihii isagoo caloosha ku jira oo dhintay awowgiis waa mas-uuliyaddaa hayay marka wuu la safray oo madiinau la aaday weeyaan waxaa kaloo la safray wakhaadimatuhaa aamino oo nabiga hooyadiiya tii u shaqaynaysay khaadimka u ahayd oo ummu ayman ahayd ayana way raacday weeyaan ummu ayman yani baraka albaraka baraka alxabashiya waa taa soo marnay ayadana waa ay raacday weeyaan famakatat shahra aamino madiino waxay ku nagaatay famakatat way nagaatay shahran bil ayay reer abtiyaashii yani awowga abtiyaashii cabdilmutalib abtiyaashii iyo meeshii aabbihii lagu aasay nebiga oo madiine ah ayay bil ku soo nagaatay uma rajacad markaasay soo noqotay iyadoo nebigii iyo cabdilmualibba ay la socdaan wa baynamaa hiya fi ariiqi markii ay waddada maraysay waddada dhexdeeda ay ahayd soo noqodkoodii ay maka ka soo baxeen waxaan u jeedaa madiine ay ka soo baxeen oo maka ay u soo socdaan baa laxiqaha almaradu haweentii oo nebiga yani hooyadii ahayd nebiga hooyadii yacni aamina bintu wahab ayaa waxaa haleelay almaradu cudurkii baa haleelay wadadiibay ku xanuunsatay washtadda cudurkiina waa uu ku darraaday aad bay u xanuunsatay xataa tuwufiyat ilaa laga oofsado ay ka dhimato bilabwaa'i meesha makaanka abwa la yidhaahdo oo bayna makkata waalmadiina maka iyo madiine dhexdooda ah halkaas meesha magacaale abwaa la yidhaahdo maka iyo madiine u dhaxayso baa nebigii oo lix jirana hooyadii ku dhimatay halkaas ayaa ilaahay ku oofsaday subxaana wa tacaala markaasaa wadufinat hunaaka halkaa alabwaa ayaa nebiga hooyadii lagu xabaalay marka nebiga waxa weeye aabbihiina isagoo caloosha ku jira oo dhintay hooyadiina isagoo lix jira ayay dhimatay marka waana agoon waana rajay wey awowgiisaa laakiin u joogo oo maaragtay yani u nool weeyaan awowgiibaa markana la kaga warramaya haddana ilaa jaddihi alcauuf awowgiisii raxmadda badnaa alcauuf alraxiim alshafiiq kulli waa la yidhaahdaa waa isku mid weeyaan awowgii marka siduu nabigu ugu naxariisan jiray baana la kaga warramay wacaada bihi sala allahu calayh waali wasalama jadduhu cabdulmualibi jadduhu cabdulmualibi ilaa maka wa caada bihi nebiga waxaa la soo noqday sala allahu calayh waali wasalam jadduhu awowgii baa la soo noqday cabdulmualibi cabdulmualib ahaa ilaa makkata maka ayuu ula soo noqday ilan hooye meesha abwaa la yidhahdee ku dhimatay maka waxaa soo gaarsiiyey awowgiis baa soo gaarsiiyey weya wa huwa cabdulmualib isagoo yashcuru dareemayo biacmaaqi qalbihi qalbigiisa dhexdiisa guntiisa hoose ka dareemayo shiddata alami lmusaabi aljadiid dhibaatadan qofkan la asiibayo cusub oo dhimashadan cusub xanuunkeeda darnaashihiisa isaga oo qalbigiisa ka dareemayo ayuu soo noqday weyaan faraqa calayhi cabdulmualib faraqa wuu wuu naxariistayoo yacni maaragtay qalbigiisa u dabcay calayhi nebiga buu u dabcay salawaatu ullahi wasalaamu calayh riqatan dabacsanaansho iyo naxariis lam yariqahaa uusan yani weli uusan raxmaddaasoo kale ayan u gelin calaa axadin min awlaadihi mid caruurtiisa ka mid ah siduu asaga ugu naxariisanayay oo kale naxariista uu u hayo ilmihiisa mid ka mida uusan ugu qaadin ayuu nebiga ugu naxariistay calayhi salaatu wasalaam yacnii aad baa qalbigiis ugu dabacsanaaday si ilmaha asaga cabdilmutalib uu dhalay uusan qalbigiisa ugu dabacsanaanin buu ugu dabacsanaaday weeyaan fa kaana yucadimu ilaa ilmo yaroo lix jiroo aabbihii hooye midna aan lahayn weeye naxariis adna ad awoowo u tahay raxmad dheeraadaba u naxariistay weeyaan fa kaana yucadimu qadra fakaana wuxuu ahaa fa kaana cabdulmutalib wuxuu ahaa yucadimu mid weyneeyo qadrahu nebiga qadarkiisa sharaftiisa aad u qiimayn jiray wa yuqadimuhu calaa wlaadihi caruurta cabdilmutalib ou dhalay nebiguu ka hormarin jiray calayhi salaatu wasalaam wa yukrimuhu wuu karaamayn jiray wa qiimayn jiray gaayat alikraami karaamo meesha ugu dambayso ayuu karaamayn jiro nebiga qiimayn jiray calayhi salaatu wasalaam wa yujlisuhu wuu fariisin jiray calaa firaashihi alkhaasi gogashiisa khaaska ah oo asaga u goonida ihi ayuu ku fariisin jiray alladii firaashkii lam yakun uusan ahayn yajlisu calayhi mid dushiisa ku fadhiisto hayruhu asaga axad ahayn cabdilmualib gogol oo keligii uu leeyahay oo aan cid kale ku fadhiisan jirin ayuu lahaa taasoo marka ilmihiisa yani taaso uu nabiga fadhiisin jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh wayamsaxu dahrahu dhabarkiisana waa uu masixi jiray wayasuru wuu farxi jiray cabdilmualib bimaa yaraahu wixii ou arko yasnacu nabiga uu samaynayana uu ku farxi jiray wax alla wuxuu nabigu sameeyo waa uu ku farxi jiray cabdilmualib weeyaan wayactaqidu wuxuu ictiqaadin jiray anna lahu sha'na wiilkan inuu arin leeyahay xaal inuu leeyahay arrinka oo cadiiman weyn fi lmustaqbali wakhtiga soo socda mustaqbalka arrin weyn inuu leeyahay oo dhaqankiisa iyo markuu arko uu la yaabi jiray ninkaan sha'ni weyn buu yeelanayaa buu dhihi jiray fi lmustaqbal wakhtiga soo socda saasuu noqon doonaa buu dhihi jiray walaakinahu cabdilmutalib tuwufiya waa la oofsaday bacda sanatayn laba sano kadib markuu asna mas-uuliyaddii hayay ayaa isna ilaahay oobsaday xiina kaana cumruhu sala allahu calayh waali wasalama markii uu nebiga cumrigiisu uu ahaa da'diisu ay ahayd kaana cumruhu markuu ahaa tamaaniya sanawaatin siddeed sano markuu ahaa wa shahrayni wa casharata ayaami iyo laba bilood iyo toban habeen markuu da'diisu ay ahayd ayaa cabdilmutalibna ilaahay oobsaday wey laanna hooyadii asagoo lix jira bay dhimatay laba sano baa cabdilmutalib hayay marka siddeed jir oo weliba laba bilood iyo toban cashay u wehliso isagoo jiro ayay cabdilmualibna ilaahay oofsaday weya weli isagoo ilmo ahaa hataa waalidkii kalena uu nebigu ka dhintay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaa camihi shafiiqi waxaa marka haddana mas uuliyadda ku soo wareegtay cabdilmualib oo awoogii markuu dhintay adeerkii oo kii naxariista badnaa ashafiiq ah, alxanaan alcatuuf alraxiim kullu isku wada mid weeyaan adeerkii asagana naxariista badnaa shafaqada badnaa oo raxmadda badnaa ayuu u soo wareegay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa qaama bikafaalatihi sala allahu calayh waali wasalam nebiga kafaaladiisii waxaa kafaalo qaaday bimacnaa mas-uuliyaddiisii waxaa u istaagay wa qaama waxaa istaaga bikafaalatihi nabiga kafaalaqaadkiisii iyo mas-uuliyaddiisii sal allahu calayh waali wasalam camuhu adeerkii abu aalibin abu aalib ahaabaa u istaagay shaqiiqu abiihi aabbihii ku hooyey aabba ahaa yacni shaqiiq buu ahaa cabdulmualib yani waxaan u jeedaa abu aalib iyo cabdullaahi isku hooye isku aabba bay ahaayeen marka sidaasuu marka isagiina mas-uuliyaddii u qaatay weeye wakhtasahu wuuna gooni yeelay bifadli araxmati waalmawadda naxariis iyo mawaddo oo kalgacalo ahi dheeraad ah naxariis iyo maaragtay kalgacalo dheeraad ah ayuu asna ku gooni yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana eh, abu aalib wuxuu ahaa wa kaana abu aalib wuxuu ahaa muqilan min almaali mid xoolo yar buu ahaa muqilan mid yaraysta buu ahaa min almaali macnaha faqiir buu ahaa ma xoolo badnayn fa baaraka allahu fii qaliilihi allah wuxuu u barakeeyey intiisii yarayd buu rabbi u barakeeyey subxaana wa tacaala xataa kaana acaamu lwaaxidi ilaa uu noqdo cunnada markii nebiga uu yimid calayhi salaatu wasalaam baa rabbi subxaana wa tacaala wixiisii yaraa u barakeeyey wey xataa kaana intuu ka ahaado acaamulwaaxidi hal qof cunadii yushbicu mid dharjiyo jamiica usratihi qoyskiisa dhammaantii mid dharjiyo uu raashinkii uu ka noqdo yacnii hal qoys hal qof cuntada cuni lahaa barakada ilaahay uu barakeeyey sababteeda baa qoyskii o dhanba ku filnaatay weeyaan wa kaana rasuulu sala allahu calayh waali wasalam nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mihaalu alqanaacati waasabri nin qanaaco badan dulqaad badan ayuu ahaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yaktafii wuxuu ku kaaftoomi jiray bima qadara allahu lahu ilahay wuxuu u qadaro raalli buu ku ahaa yacni allah wuxuu u qadaro mid raalli ku ah buu ahaayo qanaacada ilaahay siiye subxaana wa tacaala adduunkan agtiisa qiimo weyn kama uusan lahayn weyn safaruhu ila shaami wa buxayra araahibi marka kafaaladii adeerkiisa ku jira adeerna waan arki doonnaa muddo badan ayuu abu taalib la noolaa ilaa nebiga nebinimo loo soo saaro oo rasuul laga dhigo ilaa intaan hijradii la gaarin ka hor isagaa mushrikiin oo dhanba ka difaaci jiray oo garab taagna waan arki doona insha allahu tacaala dowrka uu adeerkiisa abu aaliba isagoo gaal ah uu lahaa oo nabiga u ilaalin jiray salawatullahi wasalaamu caleyh safaruhu nabiga safarkiisii ila shaami shaam oo u safro iyo wa buxayra araahibi wa buxayra ninka buxayre la yidhaahdo oo ahaa araahiba araahibka ahaa ee suufiga ahaa yani nasraaniga ahaa wey waa kii yani buxayra nin la yidhahdo nasraaniya oo diinta nasaarada haystay ayaa arrinteedii buu nooga warramaya wuxuu leeyahay musanifka raximah ullahu wa araada abu aalibin abuu aalib wuxuu doonay an yakhruja inuu baxo ou tago bitijaaratin ganacsi inuu u tago ila shaami shaam inuu ganacsi u aado fii ciiri qurayshin quraysh awrteedii inuu la safro oo shaam tijaaro u aado ayuu doonay wa kaana cumruhu nabiga da'diisu markaa sal allahu calayh wali wasalam waxay ahayd marka uu safar yani adeerkii shaam inuu u safro ou rabaa itnatay casharata sana labiyo toban sano ayuu ahaa labiyo toban jir buu ahaa markuu labiyo toban sano gaaray ayaa abu aalib wuxuu damcay inuu shaam u safro tijaaro aado wa qiila waxaa la yidhi wa shahrayni wa casharata ayaami labiyo tobanka sano waxaa la jirta laba bilood iyo toban casha baa la jirta toban maalmood baa la jirta weyaan wa shahrayni laba bilood iyo acashrata ayaamin toban maalmood yacnii labaiyo toban sano iyo laba bilood iyo toban habeen toban maalmood ayuu jira nebiga sidaasna waa la yidhahda faistacdama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama firaaqahu nebiga ayaa waxaa la cuslaaday adeerkii inuu ka tago faaruqidda oo adeerkii faaruqay ayaa cuslaaday weeyaan inuu ka tago oo maka uu joogo nebiga adeerkiina uu halkaa ishaam iska aado ayuu cuslaystoo la weynaatay weeye faraqa calayhi markuu adeer xaggiis usoo leexday oo soo aaday faraqa yacni wuu dabcayo waa naxariistay calayhi abu taalibaa naxariistay calayhi nebigu u naxariistay wa akhadahu macahu wuuna la safray kama tegin yacni cidaan kuu dhaafaayo lama arka buu yidhi mar haddowba isagii xaggiisa intuu usoo leexdo u dabcay safartiibuu la aado shaam buu u watay weeyaan falamaa nazla arakbu safarkii oo abu taalib uu ka mid ahaa nebiguna la socday markii ay degeen qariiban min madiinati busra magaalada busra la yidhaahdo meel u dhow markay degeen oo calaa mashaarifi shaam shaam qaryooyinkooda ah marka hadda mashaarif shaam waxaa loo jeedaa shaam waxa weeye yacni qaryooyinka oo dhulka carabta soo xigo ayaa mashaarif ashaam la yidhaahdaa weeye qura shaam unbaa loo jeedaa shaam agteeda busra magaaladaas meel u dhow markay tageen oo qaryooyinkii iyo tuulooyinkii carabtu ay deganaayeen ahaa fa kharaja waxaa soo baxay ilayhim safarkii waxaa u soo baxay axadu kibaari rubaani nasaara nasaarada suufiyaashooda kuwooda ugu waaweyn mid ka mid a ah, ayaa u soo baxay wa huwa midkaasna buxayra weeye alraahib yacni ninka buxayre la yidhaahdo suufiga ah ayaa safarka xaggiisa soo aaday fatakhallala fi rakbi meel bay degan yihiin safarkii nebigana waa ku jiraa abu taalib waa la socdaa fatakhallala marka suufigii wuxuu soo dhex maray oo maaragtay nasraaniga ahaa fi rakbi safarka dhexdiisuu soo dhex maray xataa wasala ila nabiyi sala allahu alay wasalam nebigo markaa labiyo toban jira ilaa uu ka soo gaaro oo meeshuu joogo u yimaado markaasuu fa akhadahu biyadihi gacantiisuu qabtay dadkiibuu soo dhex maray safarkii markaasuu wuxuu u yimid nebigu u yimid oo ilmo yara markaasuu gacantii qabtay ninkii raahibka ahaa wa qaala markaasuu wuxuu yidhi haada sayidu alcaalamiin midkani waxa weeye jinni iyo insi sayidkoodii weeye haada rasuulu rabbi alcaalamiin kani waxa weeye allihii caalamiinta rabbigooda ahaa waxa weye rasuulkuu soo diray wey haadaa yabcatuhu allaahu kan ilaahay wuu soo diri doonaa raxmatan asagoo naxariisa ayuu lilcaalamiina jinni insi usoo diri doonaa allah baa soo diri doona buy hadalladaasoo ku yidhi qaaluu marka musaafiriintii abu taalib uu ka mid ahaabaa waxay yidhaahdeen wamaa cilmuka bidalika oo maxaa ku ogeysiiyey arrinka inuu sidaa yahay seebaad ku ogaatay weeyaan qaala marka ninkii raahibka ahaabaa wuxuu yidhi innakum idinka xiina ashraftum markii aad soo fuusheen ood soo kor noqoteen min alcaqabati jiirtii ama buurtii markaad ka soo fuusheen buurtaa markaad soo korteen lam yabqa xajarun walaa shajarun ilaa kara saajida alcaqaba waxaa la yidhaahdaa almurtaqa sacbu min aljibaali buuraha kuwooda aan la fuuli karino fuulitaankooda uu dhib badan yahay ayaa loo jeedaa buurtaa markaad soo marteen oo soo fuusheen lam yabqa ma uusan harin xajarun dhagax walaa shajarun geed oo idinka aad soo marteen ilaa hadduu baaqi noqdo khara saajida sujuud buu la dhacay markuu nebigu soo agmaray ayay u sujuudeen dhagxaantii iyo geedihii baa sujuuday buu leeyay walaa yasjudaani mana sujuudaan ilaa linabiyin nebi mooye cid kale uma sujuudaan geedaha iyo dhagxaanta wey wa innii anigana acrifuhu wiilkan oo nebi maxamedu ku jeeda waan garanayaa bikhaatami nubuwa waxaan ku garanayaa nebiyaasha kii lagu khatimay inuu yahay halkaa khaatimu nubuwa magaca qoraalka noocaasa ayaan ku garanayaa oo ka mid ah ku taallo asfala min gudruufi katifihi garabkiisa carjawdiisa meesheeda hoosayso ayaan ku garanayaa buu leeyahay ayadoo ah mila tufaaxa tufaaxa bahalka la yidhaahdo la cuno oo kale ayadoo wax u dhigmo ah ayaa dhabarka carjawdiisa lafta maaragtay carjawda ah ayay kaga taallaa taasaan ku garanayaa buu wa innaa annaguna najiduhu waan helaynaa fii kutubinaa kutubteennaan ka dhex helaynaa inuu arrinku sidaa yahay inuu arrintaa ay ku taallo taasaan ku garanayna marka duruufka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa lafta jilicsan lafta jilicsana qudruuf loo yaqaanaa kullu cadmin layinin raksin baa la yidhahdaa laf kastoo jilicsan meeshay doontaa ku taallo meeshay doontaa ku taallo la anna garabka laftiisa hoose meesha ugu dambaysaa waa carjow yaroo jilcan wey marka halkaas ayaa nebiga uga taalla khaatamu nubuwa ayaa ku taallo oo midla tufaaxa camal ah taasaan marka ku naqaanaa buu leey tufaaxa oo kale qadarkiisa oo kale la midabaa ugu qoran kutubaheennaana ku arki jirnay buu leeyahay oo diinteenna nasaarada ahayd ayaan ku naqiina buu yidhi uma markuu intaa yidhi akramahu safarkii uu nebigu la socday buxayra ninkii la dhihi jiray wuu karaameeyey bidiyaafati martisoor wuu marti qaaday wey wa sa'ala abaa aalibin abuu aalib buu su'aalay suufigii oo wuxuu yidhi wuxuu weydiistay oo su'aalay an yaruddahu inuu wiilkan celiyo walaa yaqduma bihi uusan la aadin ila shaami shaam inuusan la aadin khawfan min alyahuudi waruumaan khawfan min alyahuudi waalruumaan asagoo uga baqayo yuhuudda iyo ruumaanka inay nebiga dilaan isagoo uga baqayo ayuu yidhi wiilkaan la laabo ha geynin shaam ha la aadin maxaa yeele yuhuudna waa joogtaa ruumaankiina way joogaan oo maaragtay iyaguna nasaaro ah sidaa darteed khatar baan uga baqaya la laaba buu yidhi abu aalib warkii ninka waa uu aqbalay raahibkii warkuu u sheegay uu aqbalay faradahu nebiga ayuu celiyey abu aalibin abu aalib ilaa makata maka ayuu usoo celiyey weeyaan wuu la soo laabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu safarkiisuu ka joogsaday waa ka soo haray muxamed nebi moxamed buu soo celiyey calayhi salaatu wasalaam oo maka ula soo noqday weeyaan xarbu yacni dagaalkan oo xarbulfijaaroo nebiga waaguu yaraa dhacay ayuu maaragtay haddana shiikhu nooga sheekayni nebiga calayhi salaatu wasalaamna inuu dagaalkaasi ou joogo xaadir uu ahaa dowrka uu ku lahaana warmaha inuu dadkiisii maarata adeeradii iyo dadka maaratay qaraabadiisa ah uu siin jiray tiibuu nooga warramay waxiina kaana cumruhu sala allahu calayh waaalih wasalam markii nebiga cumrigiisu uu ahaa cishriina sana labaatan sano markuu nebigu labaatan jir noqday waqacat waxaa dhacday fii suuqi cukaad suuqa cukaad la yidhaahdo oo aswaaqdii carabta intay iskugu timaado ay waxna ku kala gadan jireen kuna gabyi jireen maaratay gabayada wax walba iskugu imaan jireen fasaaxada ka mid ah suuqyadaas suuq ka mida weeye yacni ayaa suuqa waxaa dhexdiisa ka dhacday xarbun dagaal baa ka dhacay oo bayna qabaa'ili qurayshin quraysh iyo wa kinaana labadaa qabiil oo min jihatin dhinac ah iyo wa bayna qabaa'ili qaysi caylaan qaysi caylaan nimanka la yidhaahdo qabaa'ilka la yidhaahdo oo min jihatin ukhra dhinaca kale ah dagaalkaas baa marka meesha suuqa cukaad la yidhaahdo ayuu ka dhex dhacay markuu nebiga labaatan jir ahaa baa suuqaa waxaa ku dagaalamay labadaa qabiil labada qabiilo quraysh iyo kinaana qabiil la yidhahda kinaanat ibnu khusayma la yidhaahdaa waxay weligoodba qabiiladaas quraysh bay xaliif la ahaayeen axlaafi quraysh ay ahaayeen yacni waxay ahaa isbahaysi bay la lahaayeen quraysh weeyaan iyo qabaa'il kaloo qaysu caylaan la yidhaahdo qaysu caylaankana waxa weeye waa mudar ibnu nasaar oo ayagana cadnaan bay ka mid yihiin qabaa'il fara badan ayay kulminayaan oo sida hawaasin iyo sulaym iyo khatafaan iyo qabaa'ilkaas dhan ayaa waxaa la yidhahdaa qays caylaan laysla dhahaa magacaasaa la wada yidhaahdaa weeye marka labadaa qabiilo quraysh iyo kinaanoo dhinaca iyo qaysu caylaan oo dhinaca ayaa dagaal dhex maray washtada fiiha albasu dagaalkiina waa uu darnaado aad bay u dagaalameen wa qutila markaasaa waxaa la dilay cadadun in badan oo min alfariqayni labada dhinacba ka mida qolo kastaaba wax badan dad badan baa ka dhintay leanna dagaal unbaa dhex maray dhibaatadaasaa dhaxday weeyaan markay dagaalka ou dhacay oo dad badana iska dileen bay markaa kabacdi heshiiyeen labadii qabiiloo dagaalantay baa heshiiyey uma istalaxuu waxay ku heshiiyeen calaa an yaxsuu inay tiro koobaan qatla alfariiqayni labada qabiilo labada kooxood wixii ka dhintay kuwii laga dilay inay tiro koobaan ayay maaragtay yacni ku heshiiyeen weyaan faman wujida qatlaahu dadkii la helo dilkoodii kuwii laga dilay akaru inay badan yihiin akhada diyata zaa'idi diyada dheeraadka ayuu qaadanaya ilaa labadii qabiil waxaa la yidhi intii laidinka dilay qolo walba intii laga dila ha soo tiriso qoladii marka dilkeedu ow bataa inta dheeriga ahi ziyaada waxaa la siinayaa diyo ayay bixinayaan saasay ku heshiiyeen wa wadacuu waxayna joojiyeen alxarba dagaalkiina waa ay joojiyeen dagaal dambe dhex marinay dheh wa hadamuu waxay burburiyeen oy tirtireen oy ka kac ka dhigeen maa waqaca baynahum min alcadaawati washar wixii ayaga dhex maray oo cadaawad ah iyo shar ah waxa weye wax kama jiraan baa laga soo qaaday dib dambe inaan loo soo noolayn heshiiskaas in la wado ayaa lagu heshiiye weya waqad xadara marka maxalushaahidka uu ka lahaa nabiga ka qayb gala dagaalkaasuu raba inuu yidhaahdo waqad xadara waxaa goobjoog ahaayo xaadiray haada alxarba dagaalkaas oo xarbu xarbulfujaar la yidhaahdo rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka alleh calayhi salaatu wasalaam ayaa xaadiray wa kaana nebiguna wuxuu ahaa yunabbilu fallaaraha mid maaragtay u diyaariyabuu ahaa weeyaan calaa acmaamihi adeeradii ayuu u diyaarin jiray weeyaan marka yunabbilu yacni markaad tidhaahdee nabbalada markaad tidhaahdo hadda waxaa loo jeedaa yaruddu calayhim nabla caduwihim idaa ramowhum biha cadowgaas soo fallaaro soo geli maayaan kuwana soo fallaar geli maayaan fallaaraha kuwa ay soo tuuraan oo cadowgu soo tuuraane meel ku dhaco ayuu nebigu intu u soo uruuriyabuu adeerayaashii u keeni jiray si ay ayagana cadowgooda ugu tuuraan wey saasuu u jeedaa wa kaana nebigu wuxuu ahaa yunabbilu mid u diyaariyo maxaa la yidhi fallaaraha mid u diyaariyo calaa acmaamihi adeeradiibuu u diyaarin jiray shiikhaa fasiray wuxuu yidhi ay yujahizu lahum nabla yani wuxuu u diyaarin jiray gamuunka ama fallaarta buu u diyaarin jiray liramyi ganid la gano ayuu u diyaarin jiray weyaan dagaalkaa marka xarbulfujaara la yidhaahdaa maxaa fujaar loogu bixiyey wa sumiyat haadihi alxarbu dagaalkan waxaa lagu magacaabay bixarbi lfujaar xarbu lfujaara la yidhaahdaa liannahu maxaa yeelay waxaa faajirnimada ujaani faajir fujaar waa ujada waa facaal mid fujuurkiisu badan yahay wey maxaa loogu bixiyey liannahum ayagu intahakuu waxay dilaaciyeen oo jeexeen fiihaa yani e, xarbada dhexdeeda xurmata xarami makka maka xurmada xaramka xaramu maka xurmadii ow lahaa ayay dilaaciyeen oo jeexeen wa shahri alxaraami bishii xurmada lahaydna yani xurmadii ay lahayd ayay dillaaciyeen oo ay dagaalkaasi galeen weeyaan marka ashhurulxurumka qiimay leeyihiin fi ljaahiliya qiimay lahayd jaahiliga waqtigiisa afarta bilood oo ashhurulxurumka la yidhaahdaa mayna aynan dagaalami jirin carabta diinteenna islaamka markay timidna afartaa bilood waa sii xoojisay ashhurulxurumka la yidhaahdo weeyaan afartaa bilood waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati tawba oo noogu sheegay ina cidaة shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra fii kitaab illahi yowma khalaqa asamaawaati wاlard minha arbacatu xurum dalika diin اlqayim falaa tadlimuu fiihina anfusakum aayaddaa sidaasuu rabbi leeyahy bilaha tiradooda alla agtii sanadkii waa labiyo toban bilood weeyaan alla kitaabkiisa maalinkii ilaahay oo samaawaadkii ardada abuuray laga soo bilaabo labiyo tobankaa bilood bay ahaayeen afar bilood baa ka mid ah oo ashhuru la yidhaahdo arrintaasna waa diinka toosan wey sidaa darteed buu ilaahay wuxuu yidhi falaa tadlimuu fiihinna anfusakum naftiinna bilaha dhexdooda dagaal iyo wax lamid aha ku dulminina makana ilaahay baaba xarimayoo iyadana dagaal looma ogolayn wey walidaalika xadiidka abu daauud oo fii sunanihi ku warinaayo xadiidu abi bakra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina الزmاn qad istadaara kahayatihi yوma khalq الsamaawaati واlأrض الsanaةu iثna caشhara شhahra zamaanku wuxuu leeyahy wakhtigii wuxuu u laabtay maalintii ilaahay subxaanaه wa tacaala samaawaadkii ardada uu abuuray siduu ahaaba u noqday oo cadligii ilaahay ku abuuray ah waa marka xajaة اlwadaac khudbadii dheereed ou nebigu akhrinayey ayuu xadiidkaasu ka mid ahaa wey markaasuu wuxuu yidhi afartuu nabigu tiriyey calayhi salaatu wasalaam dulqacda wa dulxija wa muxaram wa rajabu mudar alladii bayna jumaada wa shacbaan afartaa bilood wey dulqacda oo bishan hadda shawaalka aan ku jirno bisha ku xigta ah waa ashhur xurumkii wey bisha kusii xigtoo dulxijo la yidhaahdo bisha kusii xigtoo muxaram la yidhahdo soomaalida zakada u taqaano iyo bisha rajab la yidhaahdo oo bayna jumaada wa shacbaan jumaad alaakhira iyo shacbaan dhexdooda ku jirto afartaa bilood xurmay leeyihiin marka islaamku maadaama jaahiligai ay xurmo lahayn diinteenna islaamkana xurmay u yeeshay sidaa darteed dadka muslimiintana dagaal ma bilaabi jirin mana dagaalami jirin marka waxaa arkaysaa zamankeennan hadda waad u khaasatan ummadda kale iska dhaaf soomaalideenna weliba kuwa diinta sheeganay wadaadaan nahay diinaan u gargaaraynaa leh bilahaan bay dadka baabi'iyaan ummadu ku dhex qarxinaya intuu maarata soo qaato bambaanooyin intuu soo qaato isku dhex qarxini waa dulxija dhexdeedii bay ummadihi meesha ku baabi'iyeen weya dagaalladay qaadi jireen dulxija lafteedii ayay dagaallada qaadayaan ma ujeedaa marka wiilashaan yararka hadda dagaalamaya keligood maahe xataa mucallimiintoodii wax soo bartay oo kuwa hadda iska baryeelaya ah kuwa hadda isbaryeelayaa jiro mucallimiintoodii ad waad ogtihiin soo ma raggii soo tababaray labaatanka sano jihaada ku jirtaan ku hayay waa dagaalamaysaan waa xaq baa taagantiin leh baa bacda cishriin sana markay ahlaku lxarta wanasla wax walba ay baabi'iyeen labaatan sano kadib ay hadda ka beri noqonaan ciyaalkii yararka ahay soo tababareen intaasna waxaa lagu hayay war waxaa dagaal war jihaad lama yidhahdo muslin ay dagaalkii boosaaso ciyaalkan keliya ma gelin boosaaso waxay ahayd bilxijo nafteeday dagaalkaas qaadeen ay dadka ku qaadeen waad ogtihiin wahaakada mar kastana saasay yeelaan waxa weeye waana jahliga keenaya weliba dadka ma ahan gaalo waxay la dirirayaan waa muslimiin waxay la dagaalamayaan kufaar ma aha waa dad muslimiina waxay leenayaan ama isku dhex qarxinayaan marka masaladaas waxaa la rabaa dadka muslimiinta inay ku baraarugaan ashhurulxurumka xurmada uu leeyahay ilaahay wuxuu leeyay falaa tadlimuu fiihinna anfusakum naftiinna ha dulminina bilqatli iyo waxa lamidkaah oo dhan ha ku dulminina walidaalika waxaa la yidhahdaa dembiga aad bilaha kala gasho iyo ashhur xurumka bilaha xurmada leh dembiga aa gashaa ma sinno isku mid ma aha sida xaramka dembiga aa ku gasho iyo amaakinta kale dembigaa ku kashabayso isku mid ahayn kaasaa sii weyn ashhur xurumkana dembigiisa waa owen yahay weyaan marka xarbulfujaar taasaa loogu bixiye buu yidhi fujaarka marka waa la jamci waa badan yihiine wuxuu leeyay walfujaaru arbacatu xarbulfujaarku waa afar bay ahaayeen kullun mid kastaba fii sanatin afartaas dagaal mid kastaba sanad buu ahaa weeyaan wa haadihi aakhiruha tanna midii ugu dambaysa waa xarbulfujaarkan weeyaan waintahat alaaatu luulaa saddexdii hore waxay ku dhammaatay bacda khisaamin dood washtijaarin muran oo tafiifin fudud ayay ku dhammaatay weeyaan walam yaqaci ilqitaalu dagaalna saddexdaa hore ma uunan dhicin ilaa fi araabicati midda afraad faqad oo keliya mooye midaan dambe xarbulfujaara baa dagaal dhacay laakiin fujaaradii hore oo ashhurulxurumkii iyo maka dhexdeedii ahaa dagaal ma uunan dhicin laakiin afka hadal iyo doodaasaa dhacday weeyaan xilfulfuduul xilfulfuduul xilfigaan xilfi waxaa la yidhahdaa isbahaysi wey xilfulfuduulkaas buu marka musanifku hadda noo sharxaya wa fii shahri dilqicda ama dilqacda labada waa la yidhaahdaa bisha dilqacdo la yidhaahdo oo ashrulxurumka bishooda koobaad ahaa calaa ifri haadihi alxarb dagaalkan xarbulfujaar markuu dhacay dabadeed baa tama waxaa dhammaystirmay xilfu lfuduuli heshiiska isbahaysiga la yidhaahdo alfuduul loo yaqaano ayaa dhammaystirmay wey yaa marka xilfiga galay oo isbahaystay bayna khamsati butuunin min qabiilati qurayshin yacni shan lafood oo quraysh qabaa'ilkeedii ka mid ah wa hum shantaa qabiilo waa kuwe banu haashimin nimanka banu haashim la yidhahdo oo nebigu ka dhashay wa banu wa banu asadin wa banu zuhra wa banu tamiimin shantaa qabiilo ayaa heshiisay xilfi bay ku heshiiyeen xilfigaa wuxuu yahay waa arki doonaa waa isbahaysi ay ku heshiiyeen in aanan maka waxba lagu dulminin ama reer maka ha noqdo ama yuusan noqonin intaa ina iskugu kaalmeeyeen dulmiga hor istaagaan ayay heshiiskaa ku galeen weyaan isbahaysigaa ku galeen sababkiiso marka noo sheegi wa sababuhu sababta uu xilfulfuduul ku dhacay waxaa yahay anna rajulan nin min zabiida qabiilka zabiida la yidhaahdo ka mid ah zabiida waxaa la yidhaahdaa waa kub wuxuu ka mid yahay min kubraa qabaa'il ilyaman yaman qabaa'ilkooda kuwooda waaweyn qabiil ka mida ah zabiid la yidhaahdaa marka zabiide nin ka mid ahoo qabiilkaa reer zabiid u dhashay yaa jaa'a yimid bisilcatin badeeca buu la yimid ilaa maka makow badeeco usoo safarsaday yaman buu ka yimid markaasuu maka keensaday fashtaraaha ninkaas oo reer zabiid ka mid ihi waxaa ka iibsaday fashtaraaha badeecadii waxaa gatay minhu ninkaas reer zabiida ka mida waxaa ka iibsaday alcaas bnu waa'il sahmi ninkaa caas bnu waa'il oo reer bani sahmi la yidhahda ka mid ah ayaa ka iibsaday wa xabasa canhu xaqahu wuxuuna ka xabisay xaqiisa u diiday markii uu alaabtii ka qaatay badeecadii uu la wareegay bou xoolihii u diiday inuu siiyo siin maayo buu yidhi faistacdaa calayhi bani cabdidaar wa bani makhzuum wa bani jumax wa bani sahmin wa bani cadiyin shantaa qabiilo ayuu ninkii u tegay wey fastacdaa yacni istacaana wastakaata baa la yidhahda istacdaada saasaa loo jeeda dulmigaa ninkan uu ku sameeyey ayuu gargaar weydiistay oo wuxuu leeyahay ninkaas ha laiiga gargaaro xoolahaygi buu qaatay inuu waxaygii isiiyana yacni waxa iiga gata xoolihii lacagtoodii inuu isiiyo ama taydii iisoo celi midna waa diiday xaqayga uga manciyey marka fastacdaa wuu gargaar weydiistay calayhi ninkaa dulmiyey oo caas bnu waa'il ah ayuu wuxuu weydiistay bibani cabdidaar qabiilada reer bani cabdidaar la yidhaahdo wa bani mahzuumin reer bani mahzuum wa bani jumax qabiiladaas wa bani sahmin reer bani sahm iyo wa bani cadiyin shantaa qabiilaba weydiistay inay ninkaasi uga soo dhiciyaan xaqiisii falam yaktarituu lahu yacni falam yubaalu amrahu wey arrinkiisa ma aynan u aaba yeelin qiimo uma aysan yeelin waxba kama soo qaadin dacwadii iyo istikaasadii gargaarka oo weydiisanayay waxba ugama aynan qabaninoo ninkii waxba uma ay samaynin markii aysan waxba u samaynin oo ay yacni arrintii aysan inay wax uga qabtaan aysan u istaagin aysan waxba ka qabanin ninkii waa tegey facalaa wuxuu fuulay oo ka kor noqday jabal abi qubaysin buurta abi qubays la yidhaahdee maka ku taallo ayuu fuulay wadakara markaasuu wuxuu sheegay dalaamatahu dulmigii loo geystay ayuu sheegay fii abyaatin gabayo ayuu ku sheegay waa nin gabyaabu ahaa markaasuu dulmigii ninkaa u geystayboo maka loogu geystay buurta korkeeduu ka qayliya masi ay carab qurayshoo dhan ay u maqasho weeyaan wanaadaa markaasuu wuxuu u dhawaaqay ninkii man yuciinuhu calaa xaqihi qofka u kaalmaynayo xaqiisa usoo celintiisa loo soo celiyo ayuu ugu dhawaaqay weeyaan famashaa fii daalika arrintaa markuu maqlay ayaa nin baa maqlay oo la yidhaha zubayr ibni cabdilmutalib famashaa fii dalika arrintaa waxaa u kacay oo u istaagay o u socday azubayr bni cabdilmutalib oo nebiga adeerkii ah ayaa maqlay xata ijtamaca ilaa uu la kulmo maca aladiina madaa dikruhum dadkii yacni sheegisteedii uu soo hormaray oo shantii qabiilo oo taxaalufka gashay wey oo isbahaysiga gashay oo banu haashim iyo banuutalib iyo dadkaas u tegey markaasuu wuxuu kula kulmay fii daari cabdillaahi ibni jadcaan ninka la yidhaha cabdulaahi eh, ibni jadcaan gurigiisa ayuu kula kulmay ninkaasna wuxuu ahaa ra'iisu bani tamiim reer bani tamiim oo shantii qabiilo oo heshiiska gashay ka mid a ra'iiskoodii koodii madaxda u ahaa ayuu ahaa weeyaan marka arrintiibu u sheegay wuu gaarsiiyey wa taxaalafuu markaasay waxay isku bahaysteen oo ay watacaaqaduu ku heshiiyeen calaa an laa yajiduu inaynan helin bimakkata maka dhexdeeda madluuman mid la dulmiyey oo min ahlihaa ree maka ka mid ah ow min hayrihim ama aan ah ree maka ka mid ahayn labadaas inaan marna cidna lagu dulminin maka ayay heshiis iyo ballan ku kala galeen weeyaan mucaaqaday ku galeen haddii lagu dulmiyana ilaa qaamuu macahu qofka madluumka inay garab istaagayaan adkiis maciisa inay istaagayaano la jirayaan ilaa xataa xataa turadda ilaa looga soo celiyo calayhi axadka madluumka madlamatuhu wixiisa yacni dulmigiisii iyo alaa wixii laga xooga ilaa loo soo celiyo ayay ballan ku galeen id odayaashaas santa qabiil ah weeyaan uma markaa kabacdi qaamuu way istaageen ila alcaasi bni waa'il sahmi ninkii ninka zabiidiga xoolihiisa qaatay oo xaqiisa u diiday ayay aadeen ilan heshiis bay galeen inaan maka cid nagu dulminin faintasacuu minhu waxay ninkii ka soo qaadeen xoog uga soo qaadeen xaqa zabiidihi ninkii zabiidigaa xaqii owlahaabay ka soo qaadeen wa dafacuuhu ilayhi ninkii zabiidigaana xaqiisay usoo celiyeen weeyaan ninkii yamaniga ahaa xaqiisii bay siiyeen uga soo celisheen wey marka eh, xilfigan maslaxadda uu shiikhu u keenay kutubta siyarkan waa ay qoraane ayuu noo sheegi waqad xadara rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu xaadiroo goobjoog buu ahaa haada alxilfa isbahaysigan maca acmaamihi adeeradii buu la jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh wa qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam bacda an sharafahu llahu markuu ilaahay qiimeeyey dabadeed birisaalati risaalada uu ku maaragtay yani ku qiimeeyey dabadeed buu wuxuu yidhi rasuulka laqad shahidtu fii daari cabdillaahi bni judcaan cabdullaahi bni judcaan ninka la yidhaahdaa daartiisii baan xaadiray oo goobjoog baan ahaa xilfan isbahaysi baan goobjoog ahaa maa uxibbu aanan jeclayn anna lii inuu ii ahaado bihi ay bibadelihi xilfiga beddelkiisa isbahaysiga beddelkiisa xumuru nacami xoolaha yacni kuwooda gudguduudan inay beddelkeeda ii ahaato aanan jeclayn walow udcaa bihi haddii la iigu yeeri lahaa heshiiska noocaasoo kale ihina iyo isbahaysigaasi fil islaami islaamka diinta islaamka dhexdeed haddii la iigu yeeri lahaa la ajabtu waan ajiibi lahaa buuli yacni wuxuu leeyahay heshiiskaas odayaashu ay galeen oo ahaa nusratu lmadluumi kan la dulmiyey u gargaarkiisa loo gargaaro goobjoog baan ahaa buuli mana aanan jeclayn xoolaha kuwooda gudguduudan oo loo jeeda geela lianna carabta xoolaha waxay u jeclaayeen geelay u jeclaayeen geela xumru nacam la yidhaahdaa kuwaas waxa weeyaan geel haddii la isiiyana aanan dooni lahayn oo kaa ka jeclaan lahaa haddii la iigu yeerana hadda oon muslim ahoo diintii ilaahay isiiyey haddii la iigu yeero kaasoo kalena waan ajiibi lahaa buu yidhi marka xilfiga iyo isbahaysiga sidaad og tihiin waxa weeye wuxuu qiimo leeyahay kaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka hadday iskugu gargaaraan magaaladan dadkii joogay ay ballan ku wada galaan inaanan agtooda lagu dulminin qof khayrka in loogu gargaaro xilfigaas waa midka nabiyullaahi maxamed uu sugay uu tamaninayo haddii loogu yeeri lahaana inuu yeeri lahaa uu ajiibi lahaa wey waana midka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa kaana min xilfin fi ljaahiliya ma jiro xilfi oo waqtigii jaahiliga ahi ma jirin buu leeyahay faina alislaama lam yazidhu ila shidda xilfi oo waqtigii jaahiliga jiray ma jiro ilaa diinta islaamka markay timid waxay u xoojisay u ziyaadisay u kordhisay adeeg unbay u xoojisay buu leeyahay marka xilfi la diidaa jiray mid la ogol yahay nabigu wuxuu kaloo yidhi laa xilfa fi lislaam xilfi ma jiro iyo taxaaluf dadka muslimiinta dhexdooda in koox koox laga dhex samaysto la xilfa fi lislaam laakin wa ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidhu alislaamu ila shidda xilfigii jaahiliga islaamku waxaan awood ahayn xoog ahayn uma kordhinin baa leehi marka macnaheedu waxa weeye sheekha risaaladan kitaabkaan akhrinayna iska leh risaalo wuxuu leeyahay la yidhaahdo alaxzaab alsiyaasiya fi lislaam risaalo aad u qiimo badan buu leeyahay oo ururada muslimiinta maanta joogta uu kaga warramayo axsaabta siyaasiyiinta uu kaga warramayo oo muslimiinta ah weeyaan markaasuu wuxuu leeyahay markuu xadiidkaas soo qaato falxadiidu yufiidu ana altaxasuba waliftiraaqa ilaa jamaacaatin waaxsaabin laa yutaabiqu macna alislaami walaa yutasawaru fiihi buu leeyahy hadalkaasuu odhanaya yacni xadiidka wuxuu faa'iideynayaa in au taxasubka wax la yidhaahdo oo qofkan xisbi gooni inuu muslimiinta ka dhex sameeyo xisbigaasna welihiisii oo xiriirkii iyo jacaylkii iyo nusradii uu keligii ku gooni yeelo bara-ana uu sameeyo waxaan xisbiga ahayn uu ka bari noqdo arrintaasi iyo dadka oo kala tago ilaftiraaqi yani waliftiraaqi ilaa jamaacaati waaxsaab ururo loo qaybiyo ma wuxuu leeyahay laa yutaabiqu macna alislaam wax macnaha islaamka diintii nabi maxamed la yimid wax daboolaya ma aha weyaan walaa yutasawaru fiihi diinkaana wax lagu garan karo in xisbi xisbi iyo kooxo kooxo dadka muslimiinta loo sameeyo marna lama ogolo weyaan marka xarakaadkaa waxay deliishadaan xadiidkan maa kaana min xilfin fi ljaahiliyati faina alislaama lam yazidu ilaa shidda bay deliishadaan marka islaamku waa xoojiyey sidaa darteed kooxa kooxa ururaan samaysan karnaabay leeyihi waxaa diidayo ururada maanta jiraahi oo samaysnaa waad ogtihiin waa ururo intooda badanba ku asismay muslimiinta dhexdooda ka asismay wey bay kala qaybiyaan masaajidkan baanu ku jirnaa hal qiblaan u wada jeednaa allah waaxidaan caabudnaa rasuul waaxidaan leenaha kitaab waaxidaan leenaha diin waaxidaanu leenaha dadkeenniibay waxay ka dhigeen jamaaca fulaan jamaaca fulaan jamaaca fulaan oo in la kala qaybiya aan la ogolayn bay kala qaybiyeen tan labaad xisb yani taxaalufka jaahiliga ihi muxuu samayn jiray marka yani xilfulfuduul wuxuu ahaa inay daalimka ay ka qabtaan dulmiga madluumkana ay u gargaaraan urur daalim madluum qaban karaa maa ku jiro kulligood waa wada cusal awooday leeyihiin ma jiro ciday u gargaaraan male muslimiintii bay kala qaybinayaan markaasay cadaawad iftiraaq dhexdooda dhigayaan marka daliil uma aha siduu sheekhu sheegayo laa yutaabiqu macna alislaami walaa yutasawaru fiihi wax suuragal ah oo maarata suuragal ahoo diintu ay ogoshahay ma aha waa mamnuuc wey marka xisbi in muslimiinta laga dhex sameeyo jamaacaad iyo kuta laga sameeyo waa muxaram wey diinkeennuna ma ogolo weya maxaa yeele ilahay muslimiin bau naga dhigay islaamkuna waa hal jamaaco wey waa juz waaxida wey in la kala qaybiyana lama ogolo wey xayaatulcamali nebiga shaqadiisii noloshiisii oo camalka ay shaqada ahayd noloshiisii shaqada ayuu ka warramaya macluumun waxaa la og yahay buu yidhi ana nabiya sal allahu calayh waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wulidda in la dhalay yatiiman asagoo agoon ah aabbihii markuu asagoo caloosha ku jiro ayuu dhinto asagoo agoona buu dhashay wa nashaca markaas wuxuu ku barbaaray fii kafaalati jaddihi awowgii kafaaladiisii uma cammihi adeerkii kafaaladiisii oo mas-uuliyaddoodii labadoodii ay hayeen walam yarit nabiga ma uunan dhaxlin can abiihi aabbihi shay-an waxba kama uunan dhaxlin yuniihi asaga ku filan oo deeqo wax ku filan oo ka dhaxlay nabiga lama arka weya aabihii waxuu ka dhaxlay xoolaa ma jirin falamaa balaqa markuu gaaray sinan da markuu gaaray da'daasoo yumkinu alcamalu suuragal ay tahay shaqo fiihi dhexdiisa inuu camal faloo shaqeeyo caadatan sida caadada yacni nin weyn oo noqdo xoog shaqaysan kara markuu noqday wey nin shaqaysan kara markuu noqday ayuu nebigu sida caadada oo qofka xoog yeesho buuraca alhanama nabiga camalkiisi wuxuu ahaa aribuu ilaalin jiray maca ikhwatihi min alridaaca walaalihiisii nuugmada kula walaalka ahaa ayuu ariga la ilaalin jiray fii bani sacdin markuu baadiyaha joogay baadiyihii reer bani sacad oo xaliima sacdiya ay la joogtay uu la joogay afarta sano uu ku soo gaaray baadiyahaasuu ariga ku ilaalin jiray walamaa rajaca baadiyaha reer bani sacad buu ariga u ilaalin jiray walamaa rajaca ilaa maka markuu maka usoo noqdayna racaahaa nabiga wuxuu ilaaliyey arigii liahlihaa ree makabu ariga u ilaalin jiray calaa qaraariita xoogaa yani daraahim ah danaaniir iyo shilimaad ayuu ugu ilaalin jiray waalqiiraatu qiiraadka waxaa la yidhaahdaa waa juzun yasiirun min adiinaari qayb yar oo diinaarka oo dahabka ah lanna diinaar marka la yidhahdo waa dahabkaa loo jeeda dirham marka la yidhahdana waa fidada qalinkaa la yidhaahdaa marka qayb oo yani dahabka ka mid a ah, oo wax lagu kala gadan jiro yar ayuu maaragtay ku ilaalin jiray ujro ahaan u qaadan jiray markaasuu yidhi yacni waxa waye nisfu lcushri aw ulu thumuni minhu nisfu lcushri diinaarka oo toban loo qaybiyo nuskee yacni shan oo kale ayuu qaadan jiray ama ulu thumun thumun markii diinaarka sideed meelood loo qaybiyo meelka maaragtay saddex meelood meeshii diinaarkii sideed loo qaybiyebaa saddex loo dhigaya saddex meelood meeshiibuu qaadan jiray oo minhu min adinaari ka mid ama ah min alqiraadi wey qiimatuhu buu leeyahay markii hadda loo bedelo zamankeenan aan joogno qaybta uu qaadan jiray qiimatuhu qiimihiisa fii hada zamani zamankan aan joognaa waxa weeye casharatu riyaalaatin taqriiban afar eh, toban riyaal oo sacuudiga oo kale ah riyaalka sacuudiga oo kale ah iyo ariga maanta dhanba ku ilaalin jira nebiga buu le taqriiban marka la soo wey yani bitaxdiid ma aha wey waracyu lhanami xoolaha ilaalintooda la ilaaliyaa min sunani alambiyaai ambiyada nebiyaasha sunnooyinkooday ka mid tahay fii awaa'ili xayaatihim noloshooda bilowgeeda marka hore tamriinaa lagu soo siinaya faqad qaala sala allahu calayh wasalam nebiga ayaa wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maratan mar kolba wuxuu yidhi bacda an akramahu llahu binubuwa markuu rabbi nebinimada ku karaameeyo dabadeed ayuu wuxuu yidhi markuu nebiga noqday kadib ayuu yidhi maa min nabiyin nebi ma jiro ilaa waraacaaha arigaas hanamkaas ayuu ilaaliyey nebi ambiyada ilaahay ka mid a ah, fii awaa'ili xayaatihi noloshiisa bilowgeed intaan rasuulka laga dhigin baa ariga ilaalin jireen xikmadda marka ku jirtaahay ariga waxa weeye qofka markuu ariga raaco waxa weeye sabir baa la baraa sabir buu barta ariga rii xaggay u cararaysaa mid kalaa xagg u cararayso laxba xagga ku harayso waxa waaye maanta dhan wuxuu ku jiraa isku soo ururin iyo isku keenid iyo wadid iyo buu ku jiraa marka ambiyadana waxaa la rabaa in loo diyaariyo bani aadan maskaxdooda iyo caqligooda iyo garaadkooda iyo awooddooda ay kala tagsan tahay inay hogaamiyaan baa la rabaa sidaa darteed waa inay tababar kusoo qaataan arigan hadba mar walba baxsanayo inay tababar kusoo qaataan tababarkaasi markay soo qaataan sabir bay yeelanayaan waa la dhibayaa waa lala dagaalamayaa dhibaato badan baa umad kala duwan bay la khitaabayaan sidaa darteed inay sabraan darteed ayaa tamriin looga dhigaa wey marka maa min nabiyin ilaa waracaaha nebi ma jira ilaa arigaasu soo ilaaliye weya walamaa shaba nabiyu sala allahu calay wasalam nebiga marka uu yani xoogaystay oo shaab ou noqday dhallinyaro wa balaqa ou gaaray alfutuwata ay shabaabow shaabnimo ou gaaray dhallinyaronimo ou gaaray fakaanahu waaba isagoo kaana yatajiru inuuba tijaaraysan jiraabaad moodaa weeyaan faqad warada waxaa soo arooray oo maaragtay la soo guuriyey annahu kaana yatajiru nabiga inuu tijaaro iyo ganacsi uu geli jiray maca saaib ibni abi saaib ninkaa saaib ibna abi saaib la yidhaahdo ayuu shariik la ahaa oo la tijaaraysan jiray tijaaro arigaa markuu soo raacay dabadeed ayuu ganacsigaasu ku jira fa kaana wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam khayra shariikin lahu fa kaana wuxuu ahaa khayra shariikin yani mid lala shirkoobo mid la shirkoobaa kan ugu wanaaga badan buu ahaa lahu saaib ayuu u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saaib ibn abi saa'ib nin lala shirkoobo kan ugu wanaag badan buu nebigu u noqday calayhi salaatu wasalaam walaa yujaari ma dulmin jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam shariigiisa walaa yumaari mana la doodi jirin marka shirkada sidaasaa laga rabaa dadkii dadka shirkada ilaahay wuu barakeeya subxaana wa tacaala markay dadku shirkoobaan shirkadaas la galaa ilaahay waa barako badan buu u yeelaa oo waxay ka barako badan tahay qofka keligii iska socdo shirkadaana ka khayr badan laakiin shirkadii waxaa la rabaa in la ilaaliyo oodan qofka shariikaadaa dulminin xoolihiisa dhicin ammaanadii inaa ilaaliso yaa lagaa rabaa weeyaan laakiin inta ilaalisaa yar allah subxaanau wa tacaala qur-aanku wuxuu leeyahy waina kaiira min alkhulaaai layabqii bacduhum calaa bacd dadka intooda badan wax isku darsadaah qaarkood qaarka kalebuu dulmiyaa ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka muminiinta oo camalka saalixa sameeya mooye ayagii laftoodiibaa ilaahay wuxuu yidhi waqaliilu maahum iyaga naftooda dad aad u yar wey waa yar yihiin dadka taasoo kale ilaaliyo oo ammaanada siday tahay u guto weeyaan marka wa curifa sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxaa lagu gartay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa lagu yaqiinay fii mucaamalaatihi yacni shaqooyinkiisa iyo maarata dadka uu la mucaamaloodo ayaa waxaa lagu yaqiinay bigaayati alamaana amaano meesha ugu dambaysa baa lagu garanaya wasidqi wa sidqi run meesha ugu dambayso waalcafaafi wa bihaayati alcafaafi dhowrsani meesha ugu dambayso ayaa nabiga lagu yaqiina calayhi salaatu wasalaam wa kaana haada arrinkaas oo amaanada iyo runta iyo dhowrsanaanta ihi yaa waxay ahayd hadyuhu sala allahu calayh waali wasalam nebiga hadigiisii hanuunkiisiibuu ahaa fii jamiici majaalaati alxayaati nolosha dhinacyadeeda dhammaanteed xataa luqiba ilaa lagu naynaasa nebiga calayhi salaatu wasalaam bilamiini kii aaminka ammaanada badnaa lagu magacaabo ilaa magacaas u qaataba oo nebiga laqab u noqday weeyaan hada wabilahi towfiiq wsala allah wslama cala nabiyina mxamedi ali sl